بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd alurjuز almiiya ibn abilciz alxanafi raximah اllahu tacaala wuxuu naadimku yihi raximah اllah wغaswaة الsawiiqi ثuma qarqarة wاlغasw fi الثaaliثaةi اlmushtahirة wغaswaة الsawiiqi gaswada sawiiq la yidhaahdo ayaa dhacday sanadkaas ثuma gaswatu qarqara gaswada magacaas leh ayaa dhacday waalgaswu duulaamadii almushtahiratu caanka ahaa fi haalihati sanadkii saddexaad bay dhaceen halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu duulaamadii buu ka warramayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay gaaladii ayuu ka warramayey qaybo ka mida waa soo aragnay waxaa inoo dembeysay qaynuqaac qoladii la odhan jiray oo yahuudda yahuuddii magaalada madiina deganaa ka mid ahaa halkan wuxuu inoo sheegayaa marka gaswatu sawiiq qaswo la yidhaahdo iyo qarqara mid la yidhaahdo sida yani markaa naadamka ku socda waxaa weeyaan inay laba yihiin inay laba qaswo kale yihiin sawiiq iyo qarqara waana cilamada qaarkood say mareen weeyaan waaqidi iyo ibnu sacdi ibnu sacad fi طabaqaat say mareen weeyaan qaarna waxay leeyihiin qarqara iyo markaasi sawiiq waa isku mid weeyaan farqiga markaasi ooma dhaxeeyo waa hal haswo weeyaan marka waana sida ibnu kahiir raximah اllahu tacaala uu tilmaamayo gaswaةu sawiiq fii di lxija minha min hadihi sana wa hiya qarqara gaswatu qarqara weeyaan marka asagu isku ka dhigaya marka waa laba qowl wuxuu ku socdaa marka naadimku qowlka odhanaya laba gasway kala ahaayeen sawiiqna yani gaswadaasi waxay ahayd abu sufyaan markii lagu jebiyey beder ayuu intuu ciidan soo kaxaystay buu weerar ku soo qaaday magaalada madiina nin yahuudi ahaa oo magaalada madiina deganaa oo ka mid ahaa min bani nadiir ayuu u yimid oo la odhan jiray salaam ibnu mishkam ninkaasaa soo dhoweeyey kadibna eh, wuxuu gubay timirtii magaalada madiina nin ansaariyana wuu dilay iyo nin xaliif ay ahaayeen kadibna wuu cararay intaasa xoogaa wuxuu ka dhiganaya intiqaam iyo argoosi uu ka argoosanayo jabkii soo gaaray yani markaasi beder kadibna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu way ka daba tageen iyagoo doonaya markaasi inay la dagaalamaan laakiin uu ka baxsaday oo magaalada eh, maka ayuu markaasi aaday nebigu magaalada madiina wuxuu oga tegey markaas uu duulaan ku qaaday saxaabigii la odhan jiray abulubaaba ayuu oga ayuu markaa oga tegey meeshii markuu tegay nebigu eh, waxaa dagaalamuusa kulmin nabigu waa soo noqda calayhi salaatu wasalaam marka sawiiq waxaa loogu bixiyey sahadi sahaydii ay wateen nimankaas abu sufyaan iyo ciidankiisu ee wuxuu ahaa sawiiqa waa saloolka weeyaan sawiiqu kaasay wateen marka way ka carareen maadaama ay islahaayeen walada ka daba imaanaya sahayna ay u wateen waxay ka cabsaday inuu culays ku noqdo kadib way isaga carareen marka waxay soo qaateen dadkii duulaanka qaaday saxaabadii yacni markaasi sawiiq fara badan ayay soo qaateen weliba marka la shiido weeyaan alqamxu almadxuun marka la shiido oo markaa sahi ay u wateen maa waxay ka cabsadeen in markaa culays uu ku keeno kadibna way ka tageen oo way ka carareen kiibaa markaa bay saxaabadu soo qaateen marka sawiiq saasaa loogu bixiyey waa khaswadii lasoo helay oo lasoo qaatay sawiiqaasi qarqarana makaankii markaasi ay saxaabadu tageen kadibna ay ka soo noqdeen markay waayeen abu sufyaan ayay ahayd marka saasaa bay isku mid u yihiin marka sawiiq la yidhaahdana waa wixii marka lasoo helay oo ay abu sufyaan iyo saaxiibadii ay ka carareen qarqara marka la yidhaahdana waa meeshii nebigu uu gaaray calayhi salaatu wasalaam kadibna uu ka soo laaftay weeyaan marka hal qaswa haddii laga dhigo saasay noqonaysaa kadib sheekh wuxuu sheegay duulaamadii caanka ahaa mashhuurka ahaa waxay dhaceen sanadka saddexaad bay dhaceen asana ahaalita min alhijra baa waxaa dhacay duulaamadii markaasi caanka ayaa dhacay <clears throat> wa gaswatu sawiiqi gaswadii qaswa sawiiq la odhan jiray oo bahalka sawiiqa lasoo helay oo gaalada laga soo qaatay uma qarqara uma qaswatu qarqara yani markaasi qaswatu qarqara waxay dhaceen labaduba haddii laba laga kala dhigo yani fii hadihi sana sanadkaasay dhaceen waqaca fii hadihi sana wاlgaswu duulaamadu duulaamadii almushtahiratu caanka ahaa fi الثaaliثati ay fi sana الثaaliثa sanadkii saddexaad ayay dhaceen fii khaطafaana wa bani sulaymi wa ummu kulhuuma ibnatu lkariimi wuxuu leeyahay naadimku raximah اllahu tacaala fii qaطafaana uma gazaa nebigu waa duulay calayhi الsalaatu wasalaam fii qaطafaana wa bani sulaym labada qoluu ku duulay ayib wa ummu kulhuum ummu kulhuum ibnatu lkariimi kariimka nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo inantiisii ah zawaja wuxuu u guuriyey nebigu calayhi الsalaam cuثmaan ayuu u guuriyey bihaa biummi kulhuum wa khasahu wuuna ku gaar yeelay oo labadiisa hablood inuu u guuriyo cuثmaan buu ku gaar yeelay ثuma taزawaja الnabiyu salى الlahu alيه wasalam nebigu wuxuu guursaday xafsata xafsa bintu cumar wa zaynaban iyo zaynab bintu khusayma alhilaaliya ثuma gazaa nebigu waa duulay ilaa uxudin uxud buu ku duulay fii shahri shuwaal bisha shuwaal wa xamraa alasad ثuma gazaa waa duulay nebigu calayhi الsalaam ilaa xamraa ilasad buu ku duulay bacda uxudin uxud kadib buu ku duulay halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala dhacdooyin dhacay sanadkaas ayuu ka warramayaa midda koowaadu sheekhu inoo sheega waxaa weeye qaطafaan ghaswatu qaطafaan ghaswatu dii amarna waa la yidhaahdaa labada magacba ayadaa leh dii amar iyo qaطafaan labadaa duulaan yani duulaankaas oo labadaa magac leh ayuu marka nebigu qaaday calayhi الsalaatu wasalaam waana meel ka mid ah najdi ka mid ah weeyaan halkaasuu nebigu ku duulay calayhi الsalaatu wasalaam sanadkii saddexaad kadibna nebigu waa soo noqday wax dagaala lamuusa kulmin wax dagaalah nebigu lamuusa kulmin calayhi الsalaatu wasalaam sida shaarixu tilmaamaya wuxuu le dahaba ilaa tilka almanطiqa min jihati najdi wa yuqaalu laha inaha qariibaة min almanطiqa almacruufa alآan annukhayl waxay u dhowdahay meesha nebigu duulaan ku qaaday qaryada hadda loo yaqaano nukhayn bay u dhowdahay oo magaalada madiine xagga bari ka jirta boqol iyo labaatan kilomitr ka jirta marka nebigu calayhi salaatu wasalaam bisha safar oo dhan ayuu halkaa joogay kadibna nebigu waa soo laabtay calayhi salaatu wasalaam wax dagaalana lamuusa kulmin wax dagaalah lamuusa kulmin marka khaswadaasi katafaan marka la leeyahay khaswatu katafaan yacni nimankaas ayaa halkaa isugu yimid meelay isugu yimaadeen bay ahaayeen nimankaasi katafaan la yidhaahdo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam asagoo doon inuu cabsi geliyo ayuu marka weerar ku qaaday kadibna markay ogaadeen nebi maxamed inuu soo socdo bay kala carareen qoladii bani katafaan kadib nebigu waa iska soo laabtay calayhi salaatu wasalaam taasi marka duulaankaas ayay ahayd qaswatu katafaan wa bani sulaym qaswatu bani sulaym qaswatu bani sulaymna tanay ka dambaysay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markuu ka yimid ka soo laaftay qhaswadaa hadda aan soo marnay ayuu nebigu nimankaas wuxuu maqlay bani sulaym oo markaasi isku diyaarinaya yacni markaa meel biyo ah oo la yidhaahdo alkudur kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam dulaan buu ka qaad ku qaaday wuxuuna joogay saddex maalmood kadibna wuu soo noqday wax dagaalana nebigu lamuusa kulmin calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid waxyaalihii dhacay ummu kulhuum oo inantiisii ah oo nebigu inuu u guuriyey cismaan ibnu cafaan waxaa ka horraysay oo ka dhimatay oon soo marnay ruqaya markii beder laga yimid intaan nebigu magaalada madiina uusan soo gaarin waxaan soo marnay usaama inuu yidhi markaan sidaa ciidda ugu rognay ayaa markaasi lasoo sheegay waxaa noo yimid ninkii bishaaraynayey ku bishaaraynayey in markaa gaaladii laga adkaalay marka nebigu markuu soo noqday calayhi salaatu wasalaam wuxuu u guuriyey umu kulhuum yani markaasi cuhmaan ibnu cafaan ayuu u guuriyey dunnuurayn saasaa loogu bixiyay laqabka dunuurayn kii laba nuur saaxiibka laba nuur loo jeeda waxaa weeyaan labadii habloodoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu guursaday waana markaasi ninka keligiisoo la og yahay inuu guursaday laba habloodoo nebi u dhalay waa alrajulu alwaxiid aladi tazawaja bibnatayni linabiyin marka khisiisadaasi gaar buu leeyahay cid la wadaagtana may jirto cusmaan radia allaahu canhu waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursaday xafsa bintu cumar ibn اlkhadaab sanadkaas oo sanadka saddexaada nebi maxamed inuu guursaday xafsa qisadeeduna waxay ku sugan tahay fii saxiixi اlbukhaari min xadiidi cabdillahi bni cumar wuxuu leeyahay markii uu dhintay xafsa ninkeedii oo ahaa khunays ibnu xudaafa assahmi markuu dhintay wuxuu u bandhigay yani markaa inantiisa cumar wuxuu u bandhigay cuثmaan ibnu cafaan buu u bandhigay cismaanna wuxuu igu yidhi waa waan ka soo tashanayaa maalmo kadib buu ii yimid oo wuxuu igu yidhi waxaa ii muuqataa waxaa ii muuqatay inaanan hadda aanan guursanin baa ii muuqatay kadibna wuxuu leeyahay abubakar baan arrinkii u bandhigay inuu inaan xafso inuu guursado ayaan u bandhigay buu yidhi xafso inuu guursado ayaan u bandhigay abubakar marka wax wara iguma soo celin buu yidhi wax wara iguma soo celin kadibna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo doonay nebi maxamed baa markaasi sidaa ku guursaday kadib abubakar baa u yimid oo wuxuu yidhi lacallaka wajadta calaya xiina caradta calaya xafsa falam arjic ilayka shay-an yacni waxaa laga yaga inaad ii carootay markaa intaad iisoo bandhigtay xafso aan kaa aqbali waayey oo war aan kugu soo celin waayey inaad ii carootay baa suurtagal ah markaasa wuxuu yidhi haa nacam cumar baa saa ku yidhi wuxuu yidhi fainahu lam yamnacnii an arjica ilayka fii ma caradta calaya wixii aad yani markaa i weydiisay inaan kuu soo jawaabo iima diidin ilaa anii kuntu calimtu ana rasuula اllahi sal slam qad dakarha waxaan ogaa nebigoo sheegay bimacnaa niyadda ku haya inuu guursanayo xafsa baan markaas ogaa buu yidhi maadaama uu ahaa saaxiibkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam arrinkaasuu ogaa marka wuxuu yidhi falam akun liufshii sira rasuuli اllahi sal اlه alay wasalam marka sirta rasuulka hafaafin baan isiri buu yidhi oo yani de markaa waxay noqon lahayd inaan kuu sheegon dhaho ma guursanayo limaada lian nebi maxamed baa doonaya warka inaan sii gudbiyo ayaan diidanaa saasaan markaa iga aamusay buu yidhi walow tarakahaa rasuulu اllahi sal slam qabiltuhaa buu yidhi haddii rasuulku iska dayn lahaana waan aqballa macnaa waan guursan lahaa saasuu markaa u sheegay radia allahu canhu waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa zaynab nebigu inuu guursaday markii xafse uu guursaday kadib waxaa ka dambeeyey zaynab bintu khusayma alhilaaliya inuu markaasi nebi maxamed guursaday calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo yaqaana um lmasaakiin kunyadaasay lahayd oo masaakiinta ayay markaa wax siin jirtay waxaa nebiga uga horreeyey calayhi الsalaatu wasalaam nin la odhan jiray alxusayr ibn اlxaarith ama walaalkiis aطufayl ibn اlxaarith ibn cabdilmuطalib ibn cabdimanaaf ninkaas ayaa markaasi xaas u ahayd kadibna way dhimatay gabadhaas waxay ahayd dumarkii ugu horreeyey oo markaa dhinta xaasaskii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wax carruura nebi maxamed oomaysa dhalin calayhi الsalaatu wasalaam waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa u sheekhu markaa inoo sheegay uxud duulaanka uxud ayaa dhacay duulaankii uxud oo macruufka aha waqacadii macruufka ahayd ayaa dhacday waqacadaasna yani saxaabada waxaa soo gaaray yani markaasi nabar weyn baa soo gaaray oo toddobaatan saxaabi ayaa la dilay sababtan waxay ahayd mukhaalafo ay sameeyeen rag uu nebigu meel dhigay oo meel uu ku ogaa baa meeshii markaasi ka yimid nebigu calayhi salatu wasalaam intaan dagaalka la bilaabin ayuu ciidan kala qaybqaybiyey marka rag dhowra ciidan ah ayaa wuxuu dhigay meel jabalu rumaa la yidhaahdo halkaa soo dhaafina buu yidhi haddii aad aragtaan iyadoo markaa nala cunay oo nala laayey hanoo imaanina marka markii hore waxaa la jebiyey gaaladiisa marka gaaladii baa la jebiyey markay arkeen raggii buurta saarnaa gaaladii saxaabadii oo gaaladii jebiyey markay arkeen waxay yidhahdeen haddaba aan haniimada wax ka qaadano raggii qaybo ka mid ah baa marka meeshii ka yimid khaalid binu waliid oo markaasi isagoo aan soo islaamin baa wuxuu arkay xagga dambe oo bannaan intuu xagga dambe kaga yimid saxaabadii uu raggii markaa meesha ku sugnaana laayey xagga dambena oga yimid gaaladii marka xagga hore la cayrsanayay baa dib u soo laabtay kuwii dambena xagga dambey ka yimaadeen muslimiinta meel dhexay galeen markaasi dhib badan baa loo geystay saxaabo badan baa la laayey toddobaatan saxaabi oo markaa uu ka mid yahay xamza ibnu cabdilmuطalib cami الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ayaa markaa meesha lagu dilay Eh, allana waa fahfaahiyey qisadaasoo aad ba oga warramay fi suurati markaasi aal cimraan lixdan ayadood buu kaga warramay waid gadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaal aayaadka laga bilaabo ilaa aayaadka dambe ayuu eh, alla kaga warramay qisada markaasi uxud iyo markaasi markay isweydiiyeen saxaabadu jabkan xaggee nooga yimid anna haada alla wuxuu qul huwa min cindi anfusikum dhibku xaggiinuu ka yimid xaggiina ayuu ka yimid minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira marka waa la canaantay yani markaasi mukhaalafada ay la yimaadeen ayuu dhibkaasi u yimid marka uxudna yani sanadkaas saddexaad ayay dhacday wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay yani markaasi waxaa kaloo dhacay xamraa اlasad duulaanka la yahay xamraa اlasad ayaa dhacday xamraa اlasadna sababteedu waxay ahayd xamraa اlasad markii yani saxaabadu nabarka u ku dhacay baa gaaladii waxay dib oogu sheekaysteen waxay yidhahdeen maantay nimanku jiracsan yihiine aan yani markaa inta ka dhimanna aan dhammaystirno marka dulaan bay soo dib u soo qaadeen nebiga warkii baa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaam weerar buu ku qaaday dib buuna ugu noqday wuxuuna yidhi raggii ila socday mooyaane cid kaloo iraacaysa cid kaloo iraacaysa ma ay jirto kadibna nebigu meeshaas markuu tegey abu sufyaan markuu ogaaday in lagu soo maqan yahay dib buu isaga noqday dib ayuu isaga noqday marka xamraul asad marka waxay ahayd dagaalkii uxud dhaawacii soo gaaray muslimiinta inuu is yidhi ka faa'iidaysto abu sufyaan maadaama ay jilicsan yihiin laakiin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadu dib bay ugu laabtay iyagoo markaa dhaawac badan loo geystay aladiina اstajaabuu lilahi wاlrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarxu liladiina axsanuu minhu اtaquu ajru cadiim alla wuxuu kaga warramaya iyagoo dhib badan uu soo gaaray haddana nebiga inay aqbaleenoo warkiisa yeenoonoo raaceen buu alla ka warramayaa marka dagaal muusa dhicin oo abu sufyaan ciidankiisii dib bay isaga laabteen wuxuu naadimku yihi raximah اllahu tacaala fii qatafaana uma gazaa nebigu waa duulay fii qatafaana qatafaan buu ku duulay ayib wa beni sulaymin beni sulaym buu ku duulay dhammaantood wax dagaala ma dhicin wa umma kulhuum umma kulhuum ibnat اlkariim kariimka inantiisii nebi maxamed buu marka ku sifaynaya alkariim zawaja wuu guuriyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ibnat اlkariimi weeyaan umma kulhuume zawaja wuu guuriyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam cuhmaana cuhmaan buu u guuriyey bihaa biumma kulhuum wa khasahu wuuna ku gaar yeelay arrintaasi bimacnaa maadaama ruqaye ay ka horraysay umma kulhuumna uu guuriyey waa khasiise uu leeyahay cuhmaan oo cid la wadaagtaa ma ay jirto nin markaasi laba habloodoo nebi u dhalay guursaday isagun baa la hayaa waa yani markaa khasiise uu leeyahay weeyaan daalika luqiba bidinuurayn dinuurayn laqabkaas ayaa markaasi lagu laqab looga dhigay uma tazawaja الnabiyu nebigu waa guursaday calayhi الsalaatu wasalaam xafsata ayuu guursaday wa zaynaban zaynabna waa guursaday zaynab binti khusayma uma gazaa nebigu waa duulay ilaa uxudin uxud buu ku duulay fii shahri shuwaal bisha shuwaal sanadka saddexaad ayuu ku duulay uma gazaa wuu duulay xamraa alasad xamraalasad buu ku duulay yani markaa bacda uxudin uxud kadib xamraalasad ayuu markaa duulaan ku qaaday nebigu calayhi الsalaatu wassalaam wuxuu naadimku yidhi wاlkhamru xurimat yaqiina fasmacan haada wa fiiha wulida sibt اlxasan wاlkhamru khamradii xurimat waa la xarimay taxriiman yaqiinan xarimaad dhab ah ayaa la xarimay fasmacan haadaa warkaa dhegayso habeenin warkaa dhegayso wa fiiha ay fii haadihi sana sana aلثaaliثa sanadkaa saddexaad welida waxaa dhashay asibtu sibtigii baa dhashay inanka awga loo ahaa alxasanu xasan baa dhashay halkan wuxuu kaga warramayaa sheikhu laba arrimood oo dhacay asana aلثaaliثa min alhijra ayib masalada midda kood waxaa weeyaan in khamrigii la xarimay khamrigu taxriimkiisu maraaxil buu soo maray maraaxil ayuu soo maray marxaladii koowaad waxay ahayd sida markaa mufasiriinta qaar ay tilmaameen in loogu mana sheegtay wa min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana yani markaasi timirta iyo markaasi cinabka waxaad ka samaysanaysaan waxaad ku sakraantaan min hamaraati الnakhiili wاlacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana waxaa ka dambaysay in markaasi la tilmaamay in nafcina ay leedahay dhibna ay leedahay yasأaluunaka can alkhamri wاlmaysir qul fiihima ism kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima waxaa ku xigtay in la xarimay awqaadda salawaadka ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaaةa wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun waxaa u dembeysay yani markaasi aayadda fi suurati اlmaa'ida ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijisu min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun caaisha waxay leedahay radi allahu canha dee markii ugu horraysa la soo dejin lahaa aayaddan oo la odhan lahaa khamradu waa xaaraam ha u dhowaanina waxay odhan lahaayeen maya ma dayn karnay odhan lahaayeen soo waadix ma maadaama ay aad u jeclaayeen oo yani markaasi ashcaar fara badan ay ka tiriyeen oo khamrigu agtooda wuxuu ka ahaa shay casiiza buu ka ahaa marka maadaama sidaa ay ahayd awal amr haddii la odhan lahaa khamrigu waa idinka xaaraam waxay odhan lahaayeen ka tegi mayno dayni mayno laakiin markii maraaxisha lasoo maray marxaladii ugu dambaysay maalinta aayaddan ay soo degtay magaalada madiine khamri waddooyinkii waxaa la mari waayey khamri saa u soconaya sida daad iyo biyo oo kale say markaa u qaadanayaan amarkii marka maraaxishaasay soo martay marka marxalada ugu dambeysay ayuu sheekhu tilmaamayaa waxay ahayd asana aلثaaliثة alأuulى والثaaniya faraha laga qaaday aلثaaliثة ayaa markaasi taxriim mu'abad ah la xarimay way jiraan saxaabada qaarkood yani markaasi deliishaday aayaad laysa calى aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ida ma اtaqوا waaaamanuu wacamiluu الصaalixaat sida qudaama ibn maطcuun iyo saxaabo kale waxay deliishadeen aayaddaas laysa calى aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati mu'miniintii camalka wanaagsan la yimid junaax iyo dembi korkooda ma ahaanin maxaan dembi ka saarnayn fima طacimuu wax alla waxay quutaan oo cunaan dembi kama saarna goorma idaa ma اtaqوا waaamanuu wacamiluu الصaalixaat marka intaa laga helo aliimaan والtaqwى marka laga helo alcamal الصaalix marka intaa laga helo waxay cunaan wax dembiga kama saarna idaa mataqow aamanuu wacamiluu sa uma taqow waamanuu marka eh, marka cumar radi allahu canhu eh, wuu la hadlay kadibna way qanceen oo laga qanciyey arrinkaas inuusan banaanayn aayadduna ku saabsanayd qabla taxriimi alkhamr inay aayadda ku saabsanayd oo dadka lala hadlay ay tahay dadkii khamriga yani markaasi intaan la xarimin dhintay in aayaddu ka hadlaysay laakiin markay taxriimkan markuu soo degay waa xaaraan mu'abada weeye wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu kaloo sheekhu sheegay sanadkaas dhexaad waxaa dhacay waxaa dhashay sibtigii xasan ibnu cali ayaa dhashay sibtiguna yani markaasi waaa sida mashhuurka waxaa loo isticmaalaa sida mashhuurka waxaa loo isticmaalaa yani markaasi ilmaha uu qofka awowga u yahay oo inantiisu ay dhashay baa sibti loo isticmaalaa xafiidna waxaa loo isticmaalaa yani markaa midka inankiisu u dhalay waa laba carur labadu awowga u yahay midka inantiisu dhashay sibti baa la yidhaahdaa midka inankiisu dhalayna xafiid baa la yidhaahdaa laakiin ahluquhu sida markaasi uu tilmaamayo saalix cusaymi ahluquhu labaduba way u isticmaalaan buu leeyahay yani markaasi sibtiga iyo xafiidka labaduba lagu iطlaaqa ka inantu dhashay iyo ka inanku dhalay labaduba xafiid iyo sibti labaduba waa loo isticmaalaa ayuu markaa tilmaamaya wuxuu sheekhuy walkhamru khamrigii xurimad waa la xarimay ay taxriiman yaqiinan taxriim la taxriim la hubo fasmacan dhegayso haadaa warkaasi warkaasi dhegayso marka waa qowl aqwaasha ka mid ah qowl kale wuxuu leeyahay waxaa la xarimay sanadkii afraad baa la xarimay sanadkii afraad ayaa la xarimay wa fiihaa ay fii haadihi sana sanadkaas ayuu wulida waxaa dhashay asibtu sibtigii baa dhashay sibtigi waa inanka awowga loo ahaa wey alxasanu xasan baa dhashay nebiguna calayhi salaatu wasalaam si gaara ah ayuu ammaanay ina bnii haada sayid walacala allah yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin inankaygan waa sayid buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxoodoo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya alla ku islaaxin doonaa taasina waxay dhacday waa calaman min aclaami nubuwa waxay dhacday sanadkii caamuljamaaca loo bixiyey sanadka afartanaadoo hijriga ayay dhacday markii xasan ibnu cali aabbihii la dilay oo lix bilood uu hayey yani markaa khilaafada bacda mowti abiihi wuxuu oga tanaasulay khilaafadii yani markaa mucaawiya ibna abi sufyaan ayuu oga tanaasulay xaqna lidimaa isagoo markaa doonay dhiigga inuu dhowro oo dagaal uusan dhicin yani markaasi eh, wuu ka tanaasulay marka caamuljamaaca loo bixiyey marka islaaxaas iyo markaa sulxiga weyn iyo tanaasulka uu sameeyey ayuu nebigu sii tilmaamay ina bnii hada sayid walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin ayib wa fiiha sanadkaasaa welidda waxaa dhashay waxaa la dhalay asibtu sibtigii alxasanu xasan ayaa la dhalay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa kaana fi raabicati algazwu ilaa bani الnadiiri fii rabiici awala wa kaana algazwu dulaanku wuxuu ahaa ilaa bani nadiiri lagu qaaday fi raabicati sanadkii afaraad buu ahaa fi rabiici awalan ay fi rabiici اawal bisha rabiic اawal ayuu ahaa halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala qoladii la ohan jiray banu nadiir waa yahuuddii qoladii labaad weeye oo magaalada madiine deganaa waxaan soo marnay saddex qolaa magaalada madiina deganaa saddexdaa waxay ahaayeen banu qaynuqaac iyo banu qurayda iyo banu nadiir banu qaynuqaac waa soo marnay in magaalada madiine laga raray oo meeshii adricaad lo odhan jiray loo raray halkan wuxuu noo sheegayaa qolo labaad oo yahuudda ka mida oo banu nadiir loo odhan jiray oo magaalada madiine deganaa nebigu markuu magaalada madiine yimid heshiis buu la galay heshiis buu la galay magaalada in la wada difaaco waxay dhibo ku yimaada in magta la wada bixiyo arrimo noocaasa lagu heshiiyey oo wafiiqo iyo cuhuud baa ka dhexeeyey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabada ka mida ah wuxuu dilay nin qolo kale ka mida ah, qolada qolo heshiis lagula jiro iyo cahdi lagula jiro nin ka mida ah, baa nin saxaabiya dilay si qalada u dilay nin si qalada ayuu dilay marka nebigu calayhi salaam wuxuu u yimid nimankii yahuudda ahaa banu nadiir si markaa magtii ay ola bixiyaan waxay meel noo halka noo fadhiisay yidhahdeen bal waan waan isla eegeynaa afka isla galeen marka de nebigu wuxuu ufahmayaa bal inay ka tashanayaan arrin kasta ay uga qayb qaadan lahaayeen lakin waxay ka tashanayaan qaabkii nabi maxamed loo diri lahaa sawaadix maha marka nin bay u direen tu xagga dambe derbi ka soo fuulo inuu madaxa kaga dhufto dhagax kaga dhufto nin la ohan jiray camar ibnu jaxaash jibriil baa markiiba nebi maxamed u calayhi salaam waxaa loo sheegay yani markaas inuu arrinkaas jiro uu meesha isaga tago nebigu waa isaga tegay calayhi salaatu wassalaam wuxuuna nebigu ku sameeyey xisaar buu ku sameeyey uu go'doomiyey lix maalmood ayaa xisaar lagu sameeyey kadibna ilaahay qalbigooda wuxuu ku tuuray rucbi iyo argagax iyo cabsi baa qalbigooda alla ku tuuray waxay weydiisteenoo markaa nebiga ka codsadeen calayhi salaatu salaam inuu u fasaxo in markaasi uu magaalada ka raro oo magaalada ka guuraan inuu arrinkaa u fasaxo dhiiggoodana uu markaa u badbaadiyo awrtooda iyo gaadiidkooda wuxuu u qaadana ay qaataan saasuu marka nebigu kula heshiiyey sidii bayna sameeyeen wayna ka guureen allah wuxuu kaga warramay qisadooda iyadoo faahfaahsan fii suurati alxashr huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi ahlukitaabka waa banu nadiir wey min ahli اlkitaabi min diyaarihim liأwali اlxashri ma danantum an yakhrujuu wadanuu anahu maanacatum xusuunuhum min allah faataahum allahu min xayثu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim الrucba yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi اlmu'miniin guryahoodii bay duduminayaan illa waxay isleeyihiin mar haddaad ka guurteen cid yaan dib dambe loogu intifaacin bay isleeyihiin marka yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waydi lmuminiin factabiruu ya uli absaar marka nimankaasay ahaayeen banu nadiir wayna ka guureen waxayna degeen khaybar bay u guureen ilaa khaybar bay u guureen khaybarna waa looga daba mar dambaa markaa duula lagu qaadi doonaa oo markaasi laga qabsan doonaa lakiin markaa khaybar ayay markaa yani markaa u guureen marka banu nadiir waa nimankaas weeyaan nebiguna magaalada madiina wuu ka raray raggii madaxda u ah waxaa ka mid ahaa nin la ohan jiray xuyey ibnu akhtab xuyey ibnu akhtab yani markaa safiya aabbaheed baa ka mid ahaa safiya bintu xuyey ibnu akhtab waxaa ka mid ahaa salaam ibnu mishkam ninkii la odhan jiray raggaasaa markaa madax u ahaa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa kaana fi raabicati wa kaana alghazwu duulaanku wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa alghazwu duulaan ilaa bani nadir lagu duulay fi raabicati sanadkii afraad buu ahaa fii rabiici awalan bisha rabiicu اlawal ayuu ahaa wa bacdu mowti zaynab almuqadama wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa mowtu zaynaba zaynab dhimashadeeda zaynabkii almuqadamati dikri aan horey usoo sheegnay sheegitaankooda soo hormaray bacdu intaa kadib buu ahaa markaa kadib bay dhimatay wa nikaaxu umu salama umu salama guurkeeduna nebiguu guursada calayhi salaam bacdah yani ayadna arrinkaas intaa kadib buu dhacay halkan wuxuu inoogu sheegayaa laba arrimood oo dhacay sanadkii afraad waxay ahaayeen zaynab bintu khusayma alhilaaliya gabadhii haddaan soo marnay oo ka mid ahayd min aswaaji nabiyi um lmasaakiin in markaa ay dhimatay sanadkii afaraad ayib sanadkii afaraad ayay markaa dhimatay waxaa kaloo nebigu guursada calayhi الsalaatu wasalaam umu salama umu salama ayuu nebigu guursadaa calayhi الsalaatu wasalaam umu salama radia allahu canha waxaa markii hore qabay saxaabiga la ohan jiray abu salama bay carruur u dhashay nebigu markuu soo doonay waxay ku tidhi yani markaasi waxaan ahay musbiya yani carruur baan leeahay bay nebiga ku tira alayhi salaam nin buu usoo diray saxaabi la odhan jiray xaab bin abi baltaca kadibna arrinkaasay u sheegtay inay markaasi carruur ay leedahay ina lii bintan wa ana khayuurun qof markaasi yani hinaas iyo markaa masayr caanku abaan ah ahay carruurna waan leehay nebigu wuxuu ku yihi ama bnatuhaa fanadcu اllaha an yugniyaha inanteeda ilaahay inuu markaasi ka kaafiyo baan ilahay u baryaynaa kadalika hayrada iyo markaasi masayrka ilahay inuu ka tegsiiyana markaas ilah baan u baryaynaa marka saasuu nebigu ku guursada calayhi الsalaatu wasalaam markii uu dhintay zawjkeedii abu salama baa waxaa markaa loo sheegay waxay tihi waxaan maqlay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo odhanaya ma jiro qof ay dhibaato ku dhacday oo odhanaya ducadan akrinaya ducadan akrinaya ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wakhlufnii khayra minha ilaa akhlafa allaahu lahu khayra minha nebi maxamed baan maqlay oo odhanaya qof kastoo musiibo ay ku dhacdo oo markaasi sidaa yidhaahda ilaahay wax ka fiican buu ugu beddelaya waxay tahay markuu ninkayga abusalaama markuu dhintay waxaan idhi ayu lmuslimiina khayru min abi salama cidda lagugu bedelayo abusalaama cidda ka fiicanoo lagugu bedelayo waa ciddee baan isweydiiyey waan iska idhi bay tahi ducadii baan iska akhriyey ayib markaasaa ilahay wuxuu igu beddelay bay tihi markaa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo muddo kadib waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam marka umu salamana min aswaaji الnabiy alayhi salat slam bay ka mid ahayd weliba dumarkii xikmadda u saaxiibka ahaa oo nebigu la tashan jiray bay ka mid ahayd markii maalintii yani markaasi cumraة اlqaضاء yowma xudaybiya markii nebigu calayhi salaatu salaam uu yidhi cumrada waa ka xalaaloobeynaa dib baana u noqonaynaa saxaabadu way ku adkaatay magaaladii makay kor yimaadeen maka u muuqata xudaybiya waa maka agteeda wey marka nebigu wuxuu yidhi cumradii waan ka xalaaloobaynaa dib baanan u noqonaynaa maadaama aan kula heshiinay quraysh inaan sanadkan iska noqonno oon sanadka dambe aan soo noqonno arrinta saxaabada waa ku adkaatay marka nebigu wuxuu la tashaday umu salama wuxuu maxaan sameeyaa raggii way maqli la'yihiin maxaan sameeyaa waxaan ku yidhi xalaalooba oo timiina xiiro oo waka xalaal idinka doonayey sameeya waa igaga qaadan waaye maxaan sameeya waxay tahi adigu bilow markay ku arkaan adigoo ficilkii la yimid way kugu dayanayaan bay tihi sidii buu nebigu yeeha calayhi salaatu wasalaam mar alla markay arkeen nebigo ficilka sameeyey dhammaantood way ku dhaqaaqeen marka dumarkii waxay ka mid ahayd xikmadda badnaa markii horena waxay u hijrootay xagga ardulxabasha kadibna yani markaasi zawjkeedii baa dhintay nebi maxamed baa gursada calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa mowtu zaynaba zayd zaynab dhimashadeedii zaynabtii almuqadama ay almutaqadim dikruhaa sheegitaankeeda uu soo hormaro annaga soo sheegnay bacdu intaa kadib buu ahaa bacda daalik wa nikaaxu umu salama umu salama guurkeeduna bacdahu kaasuu ka sii dhimashada markaasi zaynab ayuu ka dembeeyey oo riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan gurigii zaynab fatasawajanii fanaqalanii ilaa beyti zaynab binti khusayma umi اlmasaakiin bacda an maatat nebigu markuu i wuxuu ii naqliyey oo i gurigii zaynab binti khusayma buu i saasaa markaasi riwaayaad qaarkood tilmaamayaan inkastoo isnaadka uu inqitaac ku sugan yahay wa binti jaxshin wuxuu kaloo nabigu guursaday binti jaxsh zaynab binti jaxsh buu guursaday uma qazaa nabigu waa duulay ilaa badri almawcid badertii lagu ballamay buu nabigu ku duulay calayhi salaatu wasalaam walaxzaabu duulaankii axzaab qaswatulaxzaabna bacdahaa taasay ka dambaysay fasmac maqal oo wacdudii yani markaa tirso tirooyinkaasi markaa ihtimaam gaara ah si wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa halkan waxyaalihii dhacay sanadkii afraad waxaa ka mid ahaa nebigu inuu guursaday zaynab bintu jahsh waxaa marka hore guursaday zayd ibnu xaaritha ayaa guursaday saxaabigii la odhan jiray oo nebigu uu xoreeyey falamaa qadaa zaydu minhaa wataran zawajnaakahaa alla wuxuu yidhi markii zayd yani markaa muraadkiisi uu ka dhammaystay zawajnaaka waan ku guurinay marka ilah baa u guuriyey ilaah baa u guuriyey lidaalika zaynab dumarku waa ugu faani jirtay waxay odhan jirtay sida fii saxiix الbukhaari ku sugan min xadiiثi anas zaynab kaanat taftakhiru kaanat tafkharu calى aswaaji الnabiyi sal اlه alay slam way u faani jirtay waxayna odhan jirtay zawajakuna ahaalikunna waxa idin guuriyey nebi maxamed idin guuriyey yani markaa qaraabadiinna aabbayaashiin iyo walaalihiin iyo adeeradiin wazawajanii allahu tacaala min fawqi sabci samaawaat ilaah baa iga soo guuriyey fawqa sabc samaawaat zawajnaakahaa allaa yidhi waa ku guurinay marka arrinkaasay dumarka kale ugu fahni jirtay ayib marka zaynab buu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam sanadkii afraad buu guursaday qowl kale odhanaya sanadkii saddexaad buu guursaday qowl kale wuxuu leey maya sanadkii shanaad buu guursaday waa aqwaal markaasi ku sugan laakiin sheekh wuxuu doortay sanadkii afraad inuu guursaday waxaa ka dambaysay dhacdadii axzaab duulaankii weynaa axzaab ayaa ka dambeeyey axzaabna yani markaasi axzaab waa duulaanka macruufka la garanayo waxaana ka dambeeyey nimankii magaalada madiine laga raray oo ahaa banu nadiir baa waxay u tageen markaas waxay u tageen quraysh maka ugu tageen waxay kaloo u tageen nimankii la ohan jiray katafaan bay u tageen oo waxay u tageen gaar ahaan ninkii odayga u ahaa cuyayna bnu xusn ciidamay soo diyaarsadeen marka waxay annana waa idinla jirnaaye maxamed aan weerar ku qaadno marka qurayshoo dhinaca iyo iyagii oo diyaargaroobay iyo markaa katafaan intaasay soo diyaarsadeen casharatu aalaaf muqaatil bay soo diyaariyeen toban kun oo dagaalyahan bay soo diyaariyeen markuu nebigu maqlay calayhi salatu salaam arrinkaas eh, nebigu wuxuu sameeyey magaaladii madiine waxaa lagu wareejiyey eh, god saasaa marka kaswatu khandaq loogu bixiyey khandaq waa godka weeyaan ayib riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan waxaa u tilmaamay salmaan alfarisi oo de nin isagu yaqaano ahaa oo meelo badan soo maray baa nebiga u tilmaamay in markaasi lagu sameeyo godkaa lagu sameeyo kadib way yimaadeen mudday joogeen muddadaas marka banu nadiirna markaa banu banu banu quraydana sida arki doonno ballankii way ka bixi doonaan iyaguna ballankii way ka bixi doonaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam magaaladii kamuusa bixin ciidanka uu haysta saddex kun bay ahaayeen talaatatu aalaaf buu nebigu haystay ayaguna toban kun bay la yimaadeen marka wax dhiba markaasi ma dhicin oo wax dhiba nebi maxamed omaysa geysan muddo ay fadhiyeen kadibna ilahi wuxuu ku diray dabaylo iyo waxyaala noocaas oo kalea dib bayna u noqdeen iyagoo wax dhiba markaa aan geysanin bay dib isaga laabteen wa binti jaxshin nabigu wuxuu guursaday bintu jaxshi buu guursaday zaynab bintu jaxshi buu nebigu guursaday uma gazaa nebigu waa duulay ilaa bedrin beder buu ku duulay ilaa bedrin mawcid bedertii mawcidka lagu ballamay ayuu ku duulay beder mawcid yani waxaa weeyaan beder saddex bay ahayd saddex ayay ahayd mido bedr alula baa la odhan jiray ama bedr suqra midna waa albedr alkubraa midna waa albedr almawcid lanna bedr mawcid waxaa loogu bixiyey waa la ballamay duulaankii yani markaa uxud kadib ayaa la ballamay in markaasi dib lasugu soo noqdo baa la ballamay marka ballankii buu nebigu tegey calayhi الsalaatu wasalaam ballankii yani markaasi ayuu nebiga isagoo oofinaya ayaa wuxuu tegey yani markaasi meeshii beder ayuu tegey laakiin nimankii quraysh way soo baxeen kadibna waxaa u muuqata inay iska noqdaan way iska noqdeen wax dagaala markaa ma dhicin marka beder mawcud waxaa loo leeyahay heshiis baa jiray markii uxud lagu dagaalamay in laisku yimaado oo dib laisugu soo noqdo balan noocaasa ayaa jira marka ballanka isagoo nabiga oofinayo ayuu markaa meeshii tegey lakin wax dagaala mausan dhicin ayaguna waa iska laabteen waa iska noqdeen wa binti jaxshin uma gazaa nabigu waa duulay ilaa badri lmawcid buu ku duulay walaxzaabu axzaab qaswatu axzaab bacdahaa badrulmawcid bay ka dambaysay fasmac arrinkaa maqal wacdudii yani markaasi wacdudii ay wactani bilacdaad acdaadda iyo tirooyinka ku dadaal ayib wactani bimacrifati maa yudkaru min acdaadin wa tawaariikh tashaarixuu tilmaamayo waxaad ku dadaashaa inaad barato tirooyinka laguu sheegayo taarikhaha laguu sheegayo barashadooda ku dadaal ila dhammaantood waa waa tirooyin iyo wakhtiyo ay dhaceen iyo waa inaad tirooyinka markaa iyo barashadooda waa inaad ku dadaashaa buu sheekhu ku leeyahay wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى uma bani uma bani qurayda wa fiihima qulfun wa fii daati الriqaa cullima wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu taعaalى uma gazaa nebigu waa duulay ilaa bani qurayda buu ku duulay wa fiihimaa wa fiihimaa wa khulfun khilaaf ayaa fiihimaa ku sugan ay fii taariikhi haatayn alghaswatayn labadan duulaan yani markaa xilliga ay dhaceen axzaab iyo bani qurayda khilaaf baa ku sugan wa qaswatu daati riqaac qaswada daatu riqaac la odhan jiray cullima nebiga waxaa la baray kayfa salaatu اlkhawfi kayfiyada salaatulkhawfkaa la baray waalqasru qasrina salaad in la gaabiyo numiya waa la nisbeeyey numiya nebigaa loo nisbeeyey yani markaasi waktigeedu inuu xilligani ahaa rufica wa nuqila inay ka mid tahay xawaadisii sanadka afraad ama waxyaalaha nabiga loo nisbeeyey bay ka mid tahay wa aayat اlxijaabi wanazlad waxaa soo degtay aayat اlxijaab baa soo degtay watayamumna waa soo degtay qiila waxaa la yidhi wa wa rajmuhu lyahuudiyeyn labadii yahuudi inuu rajmiyeyna yani markaasi inay waktigaas dhacday ayaa la sheegay wa mawlid sibti aridaa wa mawlid sibti sibtigii dhalashadiisa aridaa sibtigu waa arrida markaa uu ku sifaynayaa alxusein weeyaan alridaa weya alxusein weeyaane ay kaanat fii hadihi sana halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacala dhowr xaadiso ama dhowr dhacdo ayuu inooga warramayaa dhowrkaa dhacdo midda koowaad waxaa weeyaan ghaswatu bani qurayda duulaankii bani qurayda lagu qaaday bani qurayda ballankii bay ka baxeen ballankii ayay ka baxeen saddexda qabiil baa nebiga heshiis la galay qaynuqac waa soo marnay nadiirna waa soo marnay waxaa magaalada yani ku haray magaalada madiina qurayda ku hartay qurayda waxay ka baxeen heshiiskii markii ay arkeen ciidamadan faraha badan leh nimankii banu nadiir ahaayoo magaalada laga raray iyo nimankii la odhan jiray katafaan iyo quraysh oo wada socdo magaalada madiina soo dul fadhiistay oo cashartu aalaaf muqaatil ah ba waxay tahay maanta waa janistii fursad weeye ballankii bayana ka baxeen dayib marka eh, nebigu wuxuu sheegay khilaafka yani marka khilaaf inuu ku sugan yahay xilligay dhacday banu qurayda qaswadeedii nebigu dulaan buu ku qaaday markii axzaab laga soo noqday ilaa nimankii nimankan quraysh iyo katafaan meelo fog bay ka yimaadeen ayagu way noqdeen kuwani magaalada degan yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yihi laa yusalliyanna axadu minkum alcasra ilaa fii bani qurayda qof idinka idin ka mida ah yuusan ku tukanin salaadda casar ilaa bani qurayda mooyaane weerar baa lagu qaaday markiiba dayib kuwooda gaashaanqaadkana waa la laayey kuwoodii markaasi carruurtana waa la soo qafaashay iyo dumarkoodii waxaana sidaa ku xukumay saxaabigii la odhan jiray markaasi sacad ibnu mucaad waxay ninkaasaa xulafaa ayaan ahayne ninkaas bal arrinkayaga haloo dhiibo ninkaa wuxuu nagu xukumo baan raalli ku nahay sacad baa loo dhiibay marka sacad wuxuu ku xukumay in la laayo kuwooda gaashaanqaadka dumarkaiyo carruurtana la iibiyo la qafaasho taasuu ku xukumay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad xakamta fiihim bixukmi اlmelik min fowqi sabci samaawaat waxaad ku xukumtay xukumkii ilaahay uu ku xukumay baad ku xukumto bimacnaa waxaa iswaafaqay xukumkaagii iyo xukumkii ilaahay baa iswaafaqay marka sidaas ayaa nimankaasi loo laayey marka khilaafku wuxuu ka dhacay goormo ayay dhacday ghaswatu bani qurayda marka wa fiihimaa khulfun saasuu sheekhu leeyahay quraydo iyo axzaab xilliga ay dhaceen baa laisku khilaafsan yahay xilligay dhaceen ayaa laisku khilaafsan yahay marka bani quraydna bani quraydana sidaas ayaa loo laayey kadib sheekh wuxuu noo sheegay gaswatu daati riqaac ayaduna inay markaa dhacday gaswatu daati riqaac daati riqaac waxaa loogu bixiyey saxaabadu waa caagubyoodeen duulaan bay qaadeen marka aad bay u caagubyoodeen oo cagihii baa markaasi gubtay ayib gaadiid yani fiicanna maysan sidan lix nin baa waxay isku bedelayeen hal hal awr marba mid baa fuulaya marba mid baa fuulaya ayib wuxuu leeyahay أبي موسى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر baynana baciir nactaqibu lix qof annagoo ah ba waxaa su daba marayna hadba uu fuulayaa nin ayb baciir nactaqibuhu fanaqibat aqdaamunaa naqibat manaa raqat waxaana jilcay yani luguhi fanaqibat qadamaaya wasaqadat adfaari cidihiin oo iga soo daateen buu yidhi fakunnaa nalufu calىa arjulina alkhiraq waxaanu ku duuduubnay lugihii oon ku xirxirnay khiraq calalo iyo markaa maryo marka waxaa lagu magacaabay ghaswatu daat الriqaac maxaa loogu magacaabay limaa kunaa nucasibu calىa arjulina min alkhiraq taasaa loogu magacaabay ghaswatu daat الriqaac marka duulaankaasna yani markaasi nebigu wuxuu la dagaalamayay duulaan ku qaaday nimanka la yidhaahdo beni muxaarib wa beni haclaba oo ka mid ah qaطafaan ka mid ah marka sidaas baa loogu magacaabay ayb kadib sheekh wuxuu inoo sheegay xilligaasi waxaa nebiga la baray kayfiyatu salaat اlkhawf salaat اlkhawfka qaabka markaasi loo tukanayo qaabka loo tukanayo ayaa nebiga la baray calayhi الsalaatu wassalaam salaat اlkhawfkana waa la garanaya markaasi kayfiyaad badan bay leedahay kayfiyaadkeeda markaas ilaa lix kayfiyo ayay markaa culimadu sheegaan marka waxaa la baray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam kayfiyaadkeedii kayfiyadii loo tukanaya ayaa la baray waxaa kaloo la sheegay waalqasru numya qasrigu salaadda in la gaabiyo inay ka mid tahay waxyaalihii xilligaas yani markaa dhacay sanadkii afraad waxyaalihii dhacay inay ka mid tahay qasru salaa sida ibnu asiir uu tilmaamaya wuxuu leeyahay waqiila ina fiiha yacni sana araabica qusrat salaa sanadka afraad baa salaaddii la gaabiyey sanadka afraad baa salaaddii la gaabiyey waxyaalahuu sheekhu inoo sheegay waxaa ka mid ah aayat اlxijaab baa soo degtay aayat اlxijaab waa fi suurat alaxzaab aayadda ku sugan weeyaan ayib laa tadkhuluu buyuuta ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta الnabiyi ila an yu'dana lakum ilىa طacaamin غayri naadiriin aayaddaasi waxaa ka mid a fas'aluuhuna min waraa'i xijaab marka aayat اlxijaab aayaddaasaa loo jeedaa ayib marka aayat اlxijaab baa soo degtay waxaa kaloo soo degtay tayamumka yani markaasi aayat tayamum fi suurati اlmaa'ida ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalaaة ayib fain lam tajiduu maءan fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuhikum وaydiyakum marka aayat اlxijaab iyo aayat tayamumna xilligaas ayay soo degeen waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa sanadkaas in nebigu uu rajmiyey laba yahuud nin iyo yani markaasi qof dumaroo markaa zinaystay in markaa la rajmiyey sida ku sugan fi saxiix الbukhaari wa muslim min xadiid cabdullahi bni cumar wuxuu leeyahay nebiga waxaa loo keenay nin yahuudi ah iyo gabar yahuudiyad ah oo zinaystay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuuddii maxaad ka helaysaan yani kitaabkiina tawreed maxaa ku sugan cidda zinaysata waxay yidhahdeen wejiga intaan ka madoobayno oo markaa aan saarno dameer aan saarno ayaan markaas isdaba marina wejigooda midna xaggaa loo jeediya midna xaggaa loo jeediyaa kaasaan magaalada kusoo wareejinaa nebigu wuxuu ku yidhi bal waxaad ii keentaan tawreed dad run sheegaysaan tawreed baa la keenay waa la akhriyey kii akhrinayey aayaddii rajmigu intuu gacanta saaray ba wuxuu akhriyey inta ka horraysana wuu akhriyey inta ka dambaysana wuu akhriyey cabdullahi ibnu salaam oo markaas soo islaamay saxaabi ahaa baa wuxuu ku yidhi ka qaad gacanta gacantuu ka qaaday fa idaa taxtahaa aayatu rajmi mase meesha gacanta ku hayeyba aayatu rajmi baaba ku suganba aayatu rajmi baa ku sugan fa amara bihimaa rasuulu اllahi salى الlahu alay slam farujimaa nebigu amar buu ku bixiyey oo waa la rajmiyey waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa sanadkaas waxaa dhashay se markaa xusein ibnu cali ayaa dhashay xusein ibnu cali ayaa dhashay sanadka marka asana araabica min alhijra wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala uma hazaa nebigu waa duulay uma hazaa nebigu waa duulay ilaa bani qurayda ayuu ku duulay markii axzaab laga yimid wa fiihimaa wakhulfun khilaaf baa fiihimaa ay fii taariikhi haatayni اlghaswatayn labadan duulaan khilaaf baa ku sugan labada duulaan waa kuwee waa quraydo iyo axzaab xilliga dhaceen khilaaf baa ku sugan wagazaa wa fii gazwati daati riqaac duulaankii daat riqaac cullima nabiga waxaa la baray calayhi salaatu wasalaam kayfa salaat alkhawf baa la baray kayfiyata salaat alkhawfi kayfiyadeeda iyo qaabkeedaa la baray waalqasru gaabin salaadda in la gaabiyo numiya waa la nisbeeyey numiya ay rufica wa nuqila waa la soo naqliyey maxaa la soo naqliyey inay ka mid tahay waxyaalihii dhacay sanadkii afraad inay ka mid tahay baa la soo naqliyey numiya ay nuqila waayat اlxijaabi wanazalad waxaa soo degtay aayat اlxijaab baa soo degtay wtayamumi aayatu tayamumna waa soo degtay aayadda tayamum ka warramaysa qiila waxaa la yidhi wa rajmuhu lyahuudiyeyni labada yahuudi rajminta uu rajmiyey waqaca fii haadihi sana rajminta nebigu uu rajmiyey labada yahuudi waxay dhacday sanadkanay dhacday oo sanadkii afraada ayay dhacday wamawladu sibt aridaa markaasi sibtigii kii awowga loo ahaa dhalashadiisu aridaa rido ahaa alxasan xasan ahaa kaana fii haadihi sana dhalashadaasna waxay ahayd sanadkaas ayay markaas ahayd wamawladu sibti sibtigii dhalashadiisii aridaa markaa aridaa waa sifo markaa uu leeyahay xasan weeyaan xusein weeyaan alxuseyni xusein dhalashadiisu kaanat fii haadihi sana sanadkan ayay markaasi ahayd sida markaa xaafid ibnu xajar uu tilmaamay fi lisaaba alxusein ibnu cali ibn abi aalib ibn cabdilmuطalib ibnu haashim ibn cabdimanaaf alhaashimi abu cabdillaahi sibti rasuuli sal slem qaala zubayr wagayruhu wulida fii shacbaan sanata arbacin sanadka afaraad ayuu dhashay wa qiila sanata sittin wa qiila sanata sabcin walaysa bishay shaarixu walaqrabu annahu fi sanati araabica sanadka afaraad inuu dhashay ayaa markaa aqrab ah wabihi jazama naadim saasoo marka naadimku tilmaamay oo markaasi uu tilmaamay halkaa inoo joogo wallahu aclam